yani samada toddobaad guri ku yaallo oo beyt lmacmuur la yidhaahdo guri la camiray ayuu nebiyullaahi ibraahiim ku dangiigsanaayo dhabarkiisa uu ku tiiriyey gurigaas waxa weeyaan siduu sheikhu noo sheegay toddobaatan kun oo malag ayaa maalin walba gasho waana xadiidka saxiixaynka ku sugnaa ayuu ishaarayaa oo al-israa walmicraaj ku saabsanaa oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma rufica bii ila albayt almacmuuri waida huwa yadkhuluhu fi kuli yowmin sabcuuna alfan laa yacuuduuna ilayhi aakhira maa calayhim waxaa la ii kor yeelay ila almacmuur gurigaas la camiray oo cibaado lagu camiray ayaa la ii kor yeelay gurigaa markaan tegayna oo beytkaas aan tegey waa masjid wey waaba waxaad maarata waaba isagoo maalin walbaba toddobaatankaa kun oo malaa'igta ilaahay ay soo galaan markay cibaadadooda dhammaystaanna laa yacuuduuna ilayhi dib ayan ugu soo noqonaynin aakhira maa calayhi weligood cumrigoodba aysan dib dambe ugu soo noqonaynin marka albeyt almacmuur waa midka fii suurati tuur ku jiro oo allah uu ku dhaaranayo watuuri wa kitaabin mastuurin fii raqin manshuur waalbayt almacmuur waa kaas weeyaan marka sida dadka muslimiinta kacbada ay u tawaafaan oo igu cibaadaystaan oo mar walba u camiran tahay ayuu baytulmacmuurkana malaa'igta u yahayo wayna ku cibaadaystaan oo cibaade iyo tawaaf waxaasoo dhan bay ku sameeyaan weeyaan uma markaa kabacdi sheekha hadalka asagoo sii wataa wuxuu yidhi rufica ilaa sidrati lmuntahaa rufica nebiga waa la kor yeelay ilaa sidrati lmuntahaa geedii gobka ahayd oo cilmiga khalaa'iqda uu ku dhammaanayay ayaa nebiga loo kor yeelay riwaayada imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinayo xadiid ibni mascuudin radi allahu canhu wuxuu leeyahay sidrat lmuntaha waxa loogu magacaabay nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam ilayha yantahi maa yucraju bihi min alardi fayuqbadu minha wa ilayha yantahi maa yuhbatu bihi min fawqiha fayuqbadu minha macnahaasuu ku fasiraya wuxuu leeyahay waxaa muntaha loogu bixiyey wixii ardada korkeeda ka tago oo khalaa'iqdo laga qaado oo samada aado ma gudbaan halkaa markay joogaan ayaa la qabdoodaa lala wareegaa wixii sidratulmuntaha ka sarreeyo oo aw amar ahna wixii ka sarreeyana markay hoos u soo degayaan waxa weeye iyada markay yimaadaan ba halkaa lagu qabdoodaa ma soo gudbaan dhulka ma soo dhaafaan marka iyadaa u dhaxayso wixii ardada ka tegey iyo wixii kor ka imaanayo sidratlmuntaha waa meesha amarkii korana uu ku dhammaado lagu qabdoodo amarka hoos ka tagaana iyo wixii hoos ka tagana lagu qabdoodo weeyaan fa idaa huwa sidrat geedkaa la yidhaahdaa fa idaa waaba asagoo sidratu muntahihi awraaquhaa geeddaas caleemaheedu ka aadaani lfiilati maroodiga dhagihiisa oo kale ay la mid yihiin say u waawen yihiin baa caleentiisu geedka dhagaha maroodiga oo kale ay la mid yihiin wa idaa tamaruhaa geedkaa gobka ahna miraha ay leedahay waaba iyagoo kalqilaali dheriga oo kale la mid ah aljiraari alkabiira dherigii weynaa oo kale waaba iyadoo la mid ah buu yidhi miraheeda ay bixisana baalka dheriga waaweyn ashuumada waaweyn oo kale ayay mirtiiba la eg tahay weeyaan uma khashiyahaa geeddaas waxaa dusheeda daboolay faraashun bahashan baalalayda la yidhaahdo ama balanbaalista la yidhaahdo oo min dahabin yani khuliqa min dahabin dahab laga abuuray ilahay wax walbuu abuuri karaa ayaa geedkaasi daboolay weeyaan maxaa yeel riwaayada imaam muslim cabdullahi bn mascuud markuu ka hadlay fii saxiixi muslim id yaksha sidrata maa yakshaa aayaddaa markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay qaala faraashun min dahabin waxaa riwaayo kale la wariyaa jaraadun min dahabin jaraadkana koronkorada baa la yidhaha ama ayaxa ayaa la yidhaahdaa oo dahab ka samaysan ayaa la yidhaahdaa marka faraash marka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waa duwaybatun daatu janaaxayni tatahaafad waxa weeye waa daabadaa yarta ah oo laba garbood lahoo meel walba ku dhacdo iftiinka markay aragto dabka iyo meel walba iskaga dhacdo taasaa la yidhaahdaa marka waa faraashun min dahabin yani baalaleyda ama balanbaalisto baasha la yidhaahdo riwaayadka qaarna jaraad ay dhahaan oo karankorada ama ayaxa la yidhaahdo oo ilaahay uu dahab ka abuuray baa geedkaa daboolay tiradii darteed ayuu daboolay weeyaan wahashiyahaa waxaa daboolay geedaasi min amri illaahi alla amarkiisa waxaa ka daboolay maa hashiyaha wixii daboolay baa daboolay yani waa shanigeedaa la weynaynayaa wixii daboolay unbaa daboolay weeyaan fataghayarat geedaasi way doorsoontoo waa isbedeshay markii wixii daboolay ay dabooleen famaa axadun qofna oo min khalqi illaahi alla khalqigiisa ka midihi yastatiicu mid awoodo ma aha ma uu awoodi karo an yancatahaa inuu tilmaamo uu sifeeyo min xusnihaa wanaaggeeda min ajli xusnihaa wanaaggeeda darteed ayuunan u maaragtay uusan u sifayn karayn uusan tilmaami karaynin waxa dhexda geeddaas korkeeda saaran wax uu qof bani aadama ama makhluuqa ka midii uu tilmaami karaahi ma aha weeyaan marka sidratlmuntahaa waxaa la yidhaahdaa culammada nabqiga annaga markii soomaali ahaan lagu tacriifiyo geedka gobka la yidhaahdo oo kale ayay ku fasiraan geedaasi halkeebay ku taallaa can yamiin arshi arshiga allah dhankiisa midig ayay ku taallaa weeyaan marka wuxuu yidhi musanifka markuu miraheeda tilmaamay geedaasi wuxuu yidhi waa kalqilaal alqilaalna sidaas waxaa la yidhaahdaa waa aljara alcaiima baa la yidhaahdaa ashuunka aad u weyn ayaa lagu magacaabaa qila la yidhaahdaa weyaan miraha ay geeddaa bixinayso ashuumadaa waaweyn iyo dharyaha waaweyn oo kalebay la mid tahay buu leeyahy waxa daboolay waashiyaha min mri illahi maa ashiyaha baa lyidhi oo waxay la mid tahay aayaddii fahashaahaa maa hashaa oo kale weeyaan wixii daboolay baa daboolay lama ogaan karo inuu ilaahay tilmaamo mooye wax bani sifayn karaahi ma ay ahaa weeyaan uma intaa dabadeed curija bihi nebiga waxaa lala koray oo kor yani loogu qaaday ila ljabbaari jalla wacala allihii jabbaar ka ahaa oo addoommadiisa kabidda badnaa ama addoommadiisa khasbinta badnaa aljabbaar labada macnaba waa lagu magacaabaa jabbaar kabis badan weeye alla kabis badan oo addoommadiisa kabo amase jabbaar wuxuu doono ku khasbin badan allihii allahaas jala jalaaluhu ayaa loo kor yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam fadanaa minhu allihii jabbaarka ahaa ayuu nebigu u dhowaaday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xataa kaana ilaa ou ahaada nebiga qaaba qawsayni ow adnaa laba qaanso miqdaara qawsayn laba qaanso qadarkood oo kale inta ay laba qaanso la isgarab dhigay qadarkoodoo kale uu jirsado ow adnaa bal adnaa waaba uga sii dhawaa weeyaan waa uga sii dhawaaba markaasuu fa awxaa allah waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisa oo nabiyullaahi maxameda ah, maa awxaa wixii u waxyooday buu u waxyooday wixii u waxyooday waa yani waa tafkhiim oo waa la weyneynaya wuxuu u waxyooday buu rabbi u waxyooday subxaana wa tacaala marka meeshaan dunuwigan hadda nabiyullaahi maxamed ilaahay buu u dhowaaday laleeyahay iyo midda suuratu najmi ku jirtaahi waa kala laba isku mid ma aha maxaa yeele suuratu najmi waxaa ku jirta uma danaa fatadallaa fakana qaaba qawsayni aw adnaa faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa tafsiirkaas waxaa lagu fasiraa suuratu najmi waa malakuljibriil wey maxaa yeelay wuxuu ku arkay bilufuq ilaclaa buu ku arkay jihadiisa rayso asagoo suuraddiisii watou ku arkay marka duruwigaas oo malakul jibriil oo u dhowaaday iyo kan waa kala laba wey kan fii qisati alisraa ku jirana waxa weeye waa midda allah subxaanahu wa tacaala uu yacni soo dhowaysta nebigiisa rasuulkiisa uu soo dhoweeyey oo markaana uu la hadlay oo maaragtay wixii u waxyoon lahaa uu u waxyooday wey marka waa labay ka labay yacni laba arrimood bay ka kala hadlaysaa wey dunuwiga suurat najmi waa malakul jibriil dunuwigan axaadiista ay tilmaamtayna oo micraajka ku sugan waa allah subxaana wa tacaala iyo israagaasay qaabilsan tahay weyaan sida ay tilmaamayaan yani aarkaas dunuwigan in loo jeedo dhowaanshahan allah oo yani fii qisat isra wlmicraaj allah loo jeedo waa caaisha radi allahu canha iyo cabdullahi bn mascuud saxaabada ay ka mid yihiin ayaa ku fasiraya macnahaas ku sheegaya weeyaan wa farada calayhi allah wuxuu waajibiyey oo farad yeelay calayhi calaa muxamadin calayhi salaatu wasalaam nabiyulaahi muxamed wuxuu kusoo farad yeelay wa calaa ummatihi nabiyulaahi moxamed ummadiisa allah wuxuu ku farad yeelay oo ku waajibiyey hamsiina salaata konton salaadood buu rabbi ku waajibiyey fii kulli yowmin walayla fii kulli yowmin wa laylatin habeen kasta iyo maalin kasta iyo habeen kastaba konton salaadood baa lagu soo waajibiyey nebigu waa soo qaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kontonkii la soo saara lagu farad yeelay farajaca nebigu wuu soo noqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa mara ilaa uu soo maro calaa muusa nabiyullaahi muusa oo samadii lixaad joogay ilaa uu soo maro fa qaala markaasaa muuse wuxuu yidhi markuu nabiyulaahi maxamed soo laabtay ayaa muuse weydiiyey wuxuu yidhi bima amaraka rabbuka maxamedow muxuu rabbigaaga ku soo faray rabbigaagu muxuu ku amray qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam bihamsiina salaa konton salaadood buu allah isoo faray buu yidhi qaala markaasaa nabiyulaahi muusa wuxuu yidhi ina ummataka laa tutiiqu dalika ummadaadu laa tutiiqu dalika arrinkaas ma awoodi karto konton salaadood inay tukadaan awood uma laha wey ee irjic laabo ilaa rabbika rabbigaaga u laabo fas'alhu rabbigaaga weydii attakfiifa fududayn inuu kaa fududeeyo kontankaa lagaa fududeeyo weydiiso faltafata markii intaas uu nabiyulaahi muusa ku yiri nabiyulaahi moxamed nebiga hore kama dhaqaaqine faltafata ilaa jibriila malkul jibriil oo safarta ku wehlinayay ayaa bow milicsaday oo fiiriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa maxay kula tahay camal ishaare ahaan talada uu soo jeediyey muusa maxaa ka qabtaa oo kale weeyaan fa ashaara markaasuu malkul jibriil wuxuu u ishaaray an nacam in shita buu yidhi haa buu yidhi waa wax fiican haddaad doonto rabbigaaga u laabo oo weydiiye inuu kaa takhfiifiyo kaa fududeeyo farajaca nabilaahi maxamed waa u laabtay fawadaca allah wuxuu ka riday yani wuxuu markuu laabtayba wuxuu weydiistay inuu ka takfiifiyo allah fawadaca canhu nabiyulaahi maxamed wuxuu rabbi ka riday cashra toban buu ka tuuray uma mara bimuusa markaa kabacdi buu haddana isagoo afartan salaadood wato buu muuse soo maray nabiyulaahi maxamed fasa'alahu muusa nebi maxamed weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabiyulaahi muusa ayaa nabiyulaahi maxamed weydiiyey fa ahbarahu markaasuu u sheegay in toban laga tuuray fa ashaara calayhi mar labaad wuxuu haddana u tilmaamay bisu'aali takfiifi fududayn inuu weydiisto oo rabbigiisa u laabto oo si looga fududeeyo afartankaa salaadood ayuu weydiistay falam yazal nebigu waa ka yeela mar labaadou laabtay mar saddexaadou laabtay mar walba toban baa laga tuurayey yani falam yazal marka nebiga ma zuulin yataradadu inuu noqnoqonayo bayna muusa wa bayna allahi caza wajal nabiyullaahi muusa iyo macbuudkoodii allah ahaa inuu dhexdooda noqnoqonayo ma uunan ka zuulin marka uu soo degtaba oo muuse uu soo maro samada lixaad muuse uu yidhahdo war rabbigaada takfiif weydiiso nabigana uu laabto salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo au takfiif mar walbaba weydiisto weeyaan kama uunan zuulin xataa jacalaha ilaa allah uu ka yeelo salaadihii khamsan shan salaadood uu ka dhigo ilaa shan salaadood laga soo reebo oo shan iyo afartan salaadood laga fududeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam uma mara bimuusa markaa shantan laga soo dhigay ayuu muuse soo maray nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fa ashaara wuxuu u ishaaro o u tilmaamay birujuuci laabasho oo allah uu ku noqdo iyo wa su'aali takfiifi fududayn inuu weydiisto weydiisashadeed ayuu u tilmaamo war ka colaabo oo su-aal ha lagaa fududeeyo shanta xataa ma awoodi kartid ayuu ku yidhi markaasaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse hadalka wato wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad raawadtu banii israa'iila calaa adnaa min haada fadacufuu canhu watarakuuh wallaahi allaan ku dhaartay laqad raawadtu waan ka doonay bani israa'iila reer bani israa'iil baa waxaan ka doonay calaa adnaa min haada shantaas salaadood wax ka yar wax ka yar ayaan ka dalbay fa dacufuu way ka taag darraadeen oo ma aynan awoodi karin waa ka daciifeen way ka taag darraadeen weeyaan canhu miqdaarkaas oo shanta salaadood ka sii yar bay ka daciifeen ay awood u waayeen inay la yimaadaan wa tarakuuhu qadarkaasna waa ay ka tageen marka anaa reer bani israa'iil jarribay oo muddo la noola oo arrintan wax ka yar ku dalbaye ummadaadu ma awoodi kartee rabbigaaga takfiif weydiiso xataa shanta salaadood ma awoodi karaan wa qaala markaasu wuxuu yidhi faqaala sala allahu calayh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad istaxyaytu min rabbii qad istaxyaytu waan xishooday min rabbii macbuudkayga oo allah ah, rabbigaygii ah ayaan ka xishooday oo mar kale ku noqon maayo walaakin ardaa wa usallim waan raadi noqoni wixii la isoo amray waanan hogaansamayaa weyaan waan u hogaansamaya wixii la isoo amray siday taan u qaadanayn kuma uusan laabashantii salaadooduu la soo tegin nebiga calayhi salaatu wasalaam falamaa bacuda markuu soo fogaaday oo hoos u soo degtay nabiyullaahi moxamed baa nuudiya loo dhawaaqay markaasaa maxaa la yidhi an qad amdaytu fariidatii wakhafaftu can cibaadii hiya khamsun wahuna khamsuun laa yubaddalu alqawlu ladaya hadalkaasaa lagu yidhi waxaa lagu yidhi an qad amdaytu yacni horay baan u xukumay waay arrintan horay baan u xukumay qad amdaytu waan xukumayo horey baan u xukumay fariidatii aniga faradkaygii aan kugu waajibiyey waan xukumay wakhafaftu waana fududeeyey can cibaadii addoomadaydana waan ka fududeeyey shan salaadoodaan uga dhigay hiya salaadihii khamsun shan weeye xagga cadadka iyo tiradu waa shan salaadood wahunna salawaadkii salaadihii khamsuuna waa kontan xagga ajriga iyo fadligana konton salaadood bay u dhigmaan shan salaad weeye halkii salaadba toban bay u dhigmataa toban salaadood bay u dhigmataa markaase konton salaadood ajrigeedii oo kale qof leh ayuu ilaahay nooga dhigay subxaanau wa tacaala weeyaan laa yubadelu lama bedelo alqawlu hadalka ladaya aniga agtayda lama bedelo laa yubadelu alqawlu ladaya agtayda hadalka lama bedelo siday ilaahay u xukumay oo u socodsiiyey ayay arrintaasi ku socotaa ajrigii kontonkii baad leedihiin laakiin asal shantaas salaadood bay ahayd weeyaan uma rajaca calayhi salaam nabiyullaahi maxamed wuu soo noqday oo maka wuu soo laabtay ardadiibu usoo noqday min laylatihi habeenkiisii laftiisii la dheelmiyey isla asagiibuu soo noqday asagoo fowqa sabci samaawaati tegey sidrat lmuntaha gaaray ayuu isla habeennimadii ayuu usoo noqday ilaa makata almukarama makadii ilaahay ou karaameeyey makadii la karaameeyey ayuu usoo laabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam weya falamaa asbaxa markuu nabigu waabariistay fii qowmihi dadkiisa dhexdii ou ku waabariistay waagiiba wuxuu ugu bariyeisla habeennimadiiba soo laabtay markii waagii ou bariyey oo maka ugu bariyey dadkiisii dhexdoodii buu ahbarahum nabigu wuxuu u sheegay dadkii wuxuu u sheegay bima araahu allahu wuxuu rabbi tusiyey caza wajalla oo min aayaatihi alkubraa aayadihiisi waaweynaa ah ayuu nebigu uga warramay oo wuxuu ku yidhi xalay baa inta layga qaaday waxaa liigeeyey baytlmaqdis baytulmaqdis baan maarata ambiyadii ku tujiyey waa layga sii qaaday markaasaa samaawaadka ilaa toddobada same la idaafiyey wixii uu soo maray shantaas salaadood la isoo faray wixiibuu dadka u sheegay maxaa yeel waa wixii waa waxyi waama qarinin fashtadda takdiibuhum lahu wa adaahum wastidraaruhum calayh fashtadda waxaa darnaaday marka takdiibuhum beenintoodii mushrikiinta lahu nabiga ay beeninayeen ayaa aad usii darnaatay hadowbu wuxuu keenayba inuu yidhi hal habeenaan samaawaadka inta ku tagaan kusoo noqday wa adaahum dhibkoodii baa kordhay oo lahu nabiga ay dhibayeen wastidraaruhum calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatadii ay u geysanayeen waa durki unbaa loo jeedaa weeyaan fa minhum marka waxaa ka mid ah man safaqa dad sabciyey oo sacab durbadiiba tumoyir waa wax lala yaabo tacajub darteed wa minhum waxaa ka midii yani waxaa ka mid ahaa man wadaca yadahu mid gacantiisii dejiyey calaa ra'sihi madaxiisa dushiisa saaray tacajuban wa inkaaran waxay la sacaba dhabanayaan oo ay maaragtay madaxa gacanta u saarteen tacajuban la iyo wa inkaaran arintaa inkirinteeda la diido la diidayo daraadeed bay madaxna u saarteen qaarkoodna u sacbadhowdeen ay u sacbiyeen weeyaan intaa markay quraysh samaysay wasacaa rijaalun rag mushrikiintii ka ah, ayaa way socdeen way aadeen ilaa abi bakrin abuu bakr ayay u tageen ilaa abi bakrin sidiiqi abuu bakr sidiiqay u tageen wa ahbaruuhu lkhabara yani waxay rabaan inay abubakar yidhaahdaan saaxibka maanta wax la yaab lahow la yimid oo markaa abuubakarna uu qariibsado arrintan sida ayagu ula yaabeen ou inkiro ayay u ordayeen hadalkaa ugu tageen waxay ku yidhi wasaca rijaalun baa socday rag baa socday ilaa abi bakr sidiiqi abi bakar bay u tageen wa ahbaruuhu lkhabara warkiina waa ay u sheegeen faqaala markaasuu abu bakr wuxuu yidhi in kaana qaala dalika faqad intay war kale ka sugaayeen maxamed ma yidhi hadalka haa in kaana haddii uu yahay qaala mid yidhi nabi maxamed dalika warkaa oo samaawaadkan xalay tegey faqad sadaqa run sheegay buui maxaa yeele nabiga been ma uusan ku jarribin beenna kuma uusan ogaanin run buu ku yaqiinay qaaluu markaas waxay ku yidhaahdeen atusaddiquhu calaa dalika oo ma u rumaynaysa arrinkaa miyaad u rumayni hal habeenaan ilaa samaawaadka inta ku tagaan isla habeennimadii soo noqday miyaad u rumaynaysaa qaala markaasuu abubakar wuxuu ku yidhi inii la usadiquhu calaa abcada min dalika waxaan inii aniga la usadiquhu waan u rumayni calaa abcada min dalika kaa mid kasii fog baaban u rumaynaya arrinka arrin kasii fog hadduu la yimaado waa u rumaynaya usadiquhu waan waxaan u rumeeyaa calaa khabari samaai samada warkeedii ayaan fii khudwatin aw rawxatin maalin subaxeed aroortii iyo galabteedaba ayaan u rumaynayaa buuyii maxaa yeelay galab iyo subaxba waxyigiibaa kusoo dega nabiga calayhi salaatu wasalaam marka marba hadduu khabaru samaa oo u imaanayo subaxii oo loo waxyoonayo galabtii intuu malakul jibriil u yimaado u waxyoonayo haddaan rumeeyey waxba imama dhimano weeye waxa taa mid kasii fog baaba u rumeeyaba weeyaan fasumiya markaasaa abubakar lagu magacaabay asidiiqu run badanihii baa lagu magacaabay nabiyllaahi maxamed oo aad u rumeeyey salawaatu llahi wasalaamu calayh marka abubakr sidiiq radi allahu canhu magacaasaa la siiyey weeyaan wa qaama alkufaaru mar haddii arrintaas nabiga uu sheegtay waxay yidhaahdeen maxamed marka aanu inuu warkiisa run yahay inuu been yahay aanu imtixaanna bay yidhahdeen wa yamtaxinuunahu ayagoo nebiga imtixaanayo fasaluuhu markaasay waxay weydiiyeen an yasifa lahum bayt almaqdisi inuu u tilmaamo baytlmaqdis horta inuu u tilmaamo maxaa yeele ayaga samada warkama hayaan mana garan karaan laakiin baytlmaqdisay tegi jireen tijaaray u tegi jireen way yaqaanaan nabigana weligii ma tegin baytlmaqdis mana arag way ogyihiin inuusan arkin mar hadduu sheegtay baytlmaqdis aan tegey oo aan salaad dad ku tujiyey ambiyaan ku tujiyey marka baytulmaqdisay ku imtixaaneen fasa'aluuhu waxay weydiiyeen an yasifa lahum inuu u tilmaamo baytalmaqdisi baytulmaqdis inuu u tilmaamo sow u og yahay walam yakun mana uusan ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam ra'aahu baytulmaqdis mid arkay qabla dalika qaadista ilaahay uu qaado meesha geeyey ka hor nabigeena baytulmaqdis maba uusan aragba ma uusan arag wey fajallaahu allaahu allah u fayday lahu nebigu u fayday baytulmaqdis oo u fayday allah subxaana wa tacaala xataa caayanahu ilaa uu indhaha saaro markii ay su-aasha weydiiyeen allah baa tuso baytulmaqdis halkaa loo keenay si uu marka indhihiisa ugu arko fatafiqa markaasuu nebigu wuxuu guda gelay yukhbiruhum inuu uga sheekaynayo oo u sheeg sheegayo can aayaatihi calaamadaha baytulmaqdis ou leeyahay ayuu uga sheekaynaya yasifuhu wuxuu u tilmaamayaa baytulmaqdis lahu mushrikiintiibu wuxuu ugu tilmaami baaban baaban irid irid buu ugu tilmaamaya iridda halkaa ku taallo irid kale halkaa ku taallo buu tirinaya wa mawdican mawdican boos boos iyo makaan makaan sida uu ahaa u samaysnaa ayuu u tilmaamay falam yastatiicuu mushrikiintii baytulmaqdis tegi jirtay oo nebiga imtixaanaysay ma ayan awoodin an yarudduu calayhi inay nebiga ku celiyaan ma aynan awoodin ay ku radiyaan waa beentaa yidhaahdaan sidii oo u sheegay ayuu arrinku noqday wey bal qaaluu inay radiyaan iska dhaafeen falam yastatiicuu ma aynan awoodin an yarudduu calayhi inay nebiga ku radiyaan oo yidhaahdaan waa beentaa ma aynan awoodin wey bal qaaluu waxay yidhaahdeen ama nactu tilmaamta aad tilmaamtay iyo sifada baytulmaqdis aad sifaysay ou sifeeyey nebi maxamed tilmaamtii fawallaahi laqad asaaba bay dheheen allaan ku dhaaranay wuu asiibo siday ahayd buu u sheegay bay yidhahda tilmaamtii siday ahayd ayuu uga warramay nabigay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasi haddana imtixaan kala geliyey wasa'aluuhu can ciirin lahum qaadimatin min ashaami wasa'aluuhu waxay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam can ciirin awr oo safar ah lahum ayaga ay lahaayeen oo qaadimatin ka imaanayso min ashaami shaam ka soo laabanaysay xaalkoodaba weydiiya ayagana bal awrtanadii iyo safarkii aanu dirsanay tijaaradii ku maqnaa oo shaam aaday bal xaalkooda nooga waran bay yidhaahdeen fa ahbarahum markaasuu nabigu u warramay calayhi salaatu wasalaam bicadadi jimaariha wa axwaaliha wa waqti quduumiha wa can albaciiri aladii yaqdumuha intaba waa uu u sheegay wey fa ahbarahum wuxuu uga warramay oo u sheegay bicadadi jimaaliha safarkaas awrtaasi tiradooda inta ay yihiin inta rati oo maaragtay awrtaas ay ahaayeen caddadooda waa u sheegay wa axwaaliha xaaladaha ay ku sugan yihiinna waa u sheegay wa wakti quduumiha waktigay imaanayaanna maka ay soo gelayaanna waa u sheegay waxa weeye wa cani lbaciiri aladii yaqdumuha kan soo horgelayo oo u horeeyana waa uu u sheegay weeyaan wa kaana almru kama qaala arrinkuna wuxuu ahaa siduu nabigu u sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayhi ayay arrintan u dhacday weeyaan walaakin aba aalimuuna ilaa kufuura walaakiinse aba aalimuuna mushrikiintii waa ay diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooye dulmiga halka bimacna kufr bimacna shirki wey gaaladii kufaarta ahaa kufri mooye wax kale way diideen maxaa yeeley intaas ayagoo arkay haddana waxba kuma qaadanaya wa sabiixatu ywmi maalintaas habeenkeedii la dheelmiyey subaxdeedii habeenkii la dheelmiyey subaxiisii oo nebiga uu maka ku soo noqday baa jaaa jibriilu malakuljibriil baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wa callama rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulkana wuxuu baray kayfiyata salawaati alkhamsi salaadihii shanta ahaa habka loo tukanayo ayuu baray wa awqaatihaa waktiga la tukanayana waa uu baray weeyaan maxaa yeele nebiga salaad baa la soo faray qaabkee loo tukanayaa ma uusan garanaynin waktiga ay kala yihiinna ma aynan garanaynin malakul jibriil baa marka u yimid markaasuu kayfiyadii baray salaadaha rubaaciyada saddexda duhurkii casarkii cishuhu inay afar afar yihiin maqribkii inuu saddex yahay fajarkana inuu yahay laba ragca uu yahay iyo mid walbaba waktiga yani uu yahay waktiga bilowgiisa ay salaadu gasho iyo waktiga ay salaadaasi dhammaato salaada kale wakhtigaay bilaabanayso waktiga ay dhammaanayso awqaaddaasna waa uu baray weeye habka sida loo tukanayana waa uu sheegay weeye wa kaanat isalaatu salaadu waxay ahayd qabla alisraa baa loo jeedaa inta aanan qabla dalika ay qabla dalika alisraa'i habeenkaas micraajka lagu sameeyey ama la dheelmiye ka hor salaaduhu waxay ahaayeen ay muslimiintu tukan jireen nebigii muslimiinta tukan jireen rakcatayni fi sabaaxi wa rakcatayni fi lmasa laba ragcana waxay tukan jireen salaada subxi oo subaxnimada ah laba ragcana galabtii bay tukan jireen labadaan afartaa ragcaun bay salaadu ahayd subaxii oo laba ragco la tukado iyo maaragtay galabtii oo laba ragco la tukado bay salaadoodu ahayd laakiin markaa kadib baa shan salaadood laga dhigay weeyaan axaadiistaa marka meeshan shiikha uu ku soo ururiyey oo mulakhaska ah uu soo koobay axaadiis saxiixa ah riwaayaat saxiixa ah ayuu soo wada ururiyey oo meeshaan ku keenay weyaan qisadan marka qisat lisraai walmicraaj waxaa laga qaadanaya baan wax yar insha allahu tacaala ka tilmaamaynaa marka ugu horayso shiikha uu iska soo koobay laakiin qisada waxyaale aad u tiro badan baa ka buuxo oo habeenkaa nebiga la tusay calayhi salaatu wasalaam dadka ribada qaato iyo waxa ay la kulmeen dadka zunaada ah waxyaalo fara badan ayaa habeenkaas nabigeenna lasoo tusay calayhi salaatu wasalaam marka arrintan oo israha iyo micraajkaba ku saabsan awalan waa mucjizaadka nebigay ka mid tahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa mucjiza inay mucjizo tahayna waan soo aragnay oo darsigeennii kan ka horreeyey ayaa inay mucjizo tahay ayaan kusoo aragno inshiqaaqu lqamar markaan ka hadlaynay inshiqaaqu lqamarkaas oo dayaxa oo kala dhambalmo baa muqadima wuxuu u ahaa hordhac mucjizadan kale oo weyn ayuu muqadima uu baan soo sheegna wey marka waa mucjiza mucjizaadka ka mid ah oo aan waxyi mooye wax kale lagu ogaan karin nebiga calayhi salaatu wasalaam ambiyadii oo dhan buu tujiyey wuxuuna ku tujiyey bayt lmaqdis baa layidhi annaga sidaasna la kugu sheegay baa u rumaynaynaa maadaama xadiidku uu saxiix yahay nabigeenna inuu tujiyey ayaan rumaynaynaa weeyaan inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ambiyo dhowr ah oo nebi aadam u horeeyo nabiyullaahi ibraahim uu maarata samadii toddobaad joogo inuu ambiyadaa la kulmayna waa shay mucjizadii nebiga ka mid ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay uu siiyey siday tahay baanu u rumaynaynaa ambiyadaas kulligood waa ay dhinteen ilaa nabiyulaahi ciisa mooye nabiyulaahi ciisa isaga ilaahay baa kor yeelay bal rafacahu llahu ilayh yahuuddii ma aynan dilin sidau sheegay rabbi wamaa qataluuhu wamaa salabuuh walaakin shubbiha lahum marka laakiin ilaahay baa kor yeelay ciise mooye inta kale ambiyadaas ayagoo dhintay ayuu haddana nabiyulaahi maxamed marna tujiyey sida ay nusuusta noo sheegtay marna uu la kulmay ayaga oo qaarkood samaawaadkaasi min samada koobaad ilaa samada toddobaad ayagoo joogo la kulmay arrintaa marka waa hayb waa ah. shayga haybkana waxyi unbaa lagu ogaadaa ambiyaduna noloshoodu waa noloshii barzakha waay ah. leanna sidaad ogtihiin nolosha saddex nololaa jirto nolol waa midda hadda aan noolnahay oo alxayaat dunya la yidhaha fi alxayaati dunya wey marxalo waxaa jirta u dhaxayso oo marxalatulbarzakh la yidhaahdo oo u dhaxayso tii aakhare laysi soo saarayay qubuurta layska soo bixinayay iyo midda adduunka mid u dhaxayso marxalatulbarzakhaa la yidhaahdaa labadaa nololood bay kala dhex gashay oy kala teetay weeyaan marxalatulbarzakh allah mooye cid kaleeto oo garanaysa ma jirto weeyaan waxa lagu ogaadana waa waxyi unbaa lagu ogaadaa ambiyada rususha ilahay inta u waxyooda ay nooga warramaan marka sidaa darteed ambiyadaasi marxalatulbarsakhay ku jiraan markii nabiyullaahi ciisa laga reebo sidaa darteed waxyi baana lagu ogaada waa qeyb weeye annagana waxyigaas horta ma tallaabayno sidaas ay tahay baan u qaadanaynaa weeyaan midda labaad waxaan ka qaadanaynaa yacni maadaama ay mucjizo tahay uma haddana ay shay qeyba tahay qeybkana waxyi keli lagu ogaanaya aan soo sheegnay waxaa ka mid a nebiga fuulitaankiisii uu fuulay samaawaadka uu tegey iyo oo ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu la kulmay sidrat lmuntaha uu tago oo rabbi subxaana wa tacaala uu salaadaha soo amro markii salaada la soo amray dabadeed wuxuu soo maray nabiyullaahi muusa nabiyullaahi muuse mar walba wuxuu lahaa irjic ilaa rabbika fas'alhu takfiifa waxaan ka qaadanaynaa qisat alisraa walmicraaj culuwiga ilaahay subxaana wa tacaala calaa khalqigii ou ka sarreeyo fawqa carshigii ou yahay ayaan ka qaadanayna maxaa yeele carshiga samaawaadka wuu ka sarreeya wuu ka sarreeya nabiyullaahi muusena wuxuu ku yidhi nebi maxamedoo samadii lixaad joogo uu ku soo maray muuse ayuu wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika rabbigaaga u laabo fas'alhu takfiifa iyo micraajkii lafteeda dhulka inta laga qaadilaa samaawaadka la marsiiyey haddana uu noqonaya mar walbaba oo mar kastaba rabbigaaga markuu u tagaba laga soo tuurayo xoogaa laga takhfiifinayay inuu ilaahay khalqigiisa uusan ku dhex jirin culuwi uu leeyahay culuwigiisana culuwu daat uu yahay daatadiisa inuu khalqigiisa kaga sarreeyo ayay tusaysaa ee aysan ahayn yacni sida ay jahmiyada iyo waxa lamidka ay rumaysan yihiin oo ah inuu ilaahay khalqigiisa ku dhex jiro fii kulli makaanin uu yahay allah fii kulli makaan wuxuu ku yahay bicilmihi cilmigiisoo fii kulli makaan ku yahay aayaadka iyo axaadiista tilmaamaya culuwiga ilaahayna aad iyo aad bay u sarreeyaan weyaan aaday u tiro badan yihiin wey marka mas'aladaasna waa laga qaadanaya culuwiga ilaahayna xadiidkaas waa laga qaadanaya inuu khalqigiisa ka sarreeyo waana axaadiis saxiixa wax wada tilmaamaya weyaan suufiyada ay dadka ku marin habaabiyaan oy leeyihiin mayd baa wax tari karo inuu hadalkaasi baatil yahay ee laga qaadanaya waxay leeyihiin qofka maydka waa la baryi karaa owliyadoo kale markay qofka dhinto waa la baryi karaa caafimaad baa la weydiisani owlaad baa la weydiisani yacni xoolaa la weydiisan bay yidhaahdaan daliilay marka raadinaya waxay leeyihiin muusoo dhintayba nabiyullaahi muusa oo dhintay waxbuu taray dadku wax anfacay maxaa yeelay konton salaadoodana la soo faray isaga sababtiisa ilaahay nooga takfiifiyey bay leeyihin isaga sababtiisa ilaahay nooga takfiifiyey markaasaa shan salaadood naloo soo reebay hadalkaasna inuu baatil yahay baa laga qaadani wey maxaa yeelay arrintani waxa weeyaan waxyi baa lagu ogaadaa waa sidaan soo sheegna waa shay hayba wey aaniya waa shay mucjiz ah wey waa mucjiz wey haalian hadalka haddii la yidhaahdo mayd baa caafimaad iyo awlaad iyo xoolo iyo wax walba bixin kara la yidhaahdo allahba wax loo reebayba male wixii rabbi shu-uuntii ow lahaabaa dadkii dhexgelisay uma nusuusta tilmaamaysa inaynan bani aadam waxba tari karayn iyo aada u tiro badan oo tusayso ay iska idhatirayaan nabiyulaahi muusa yani ilaahay hadalka uu noo sheegay wuxuu yidhi yani an qad amdaytu fariidatii wakhafaftu can cibaadii shaygan azaliyan baa waxa u qornayd inay shan tahay shan salaadood inay tahay laakiin la takfiifiyey takrimo ilaahay uu nabiyulaahi muusa ku karaamaynayo sababteeda nabiyulaahi maxamedna uu ku karaamaynayo ayaa arrintaana loo yeelay wy lianna wuxuu yidhi sida axaadiistu tilmaamayso hiya khamsun wa huna khamsuun cadadku ilaahay agtii waxaa ka qoran shan salaadood inay muslimiinta la amro laakiin xagga fadliga inay konton salaadood la mid tahay ayaa la tuseeyey weeyaan marka axaadiista tilmaamayso in ama aayadaha qur-aanka ah oo inuusan waxaan alla ahayn dur iyo nafci inuusan milkiin karaynin ayaa aada u tiro badan haddii la yidhaahda marka nafcigaa muuse oo wax taray oo ummaddii uu yidhi irjic ilaa rabbika fasalu takfiifa ummadaada u weydii ou yidhi hadday nafcigaas la yidhaahdo daliilow u yahay in ilaahay kheyrkii la baryi karo waa shirki oo la barnaysto weeyaan marka wax daliiloy leedahay ama xujo ahoo lagu xujaysan karaa hayna inaysan jirin ayaa laga qaadani weeyaan marka alisraa walmicraaj arrimo badan ayuu nebiga ka warramay calayhi salaatu wasalaam arrimo aada u tiro badan oo wada qayb ah ayuu ka warramay kulligood marka annaga qayba naga yihiin wixii nusuustaas ay noo tilmaamto ayaanu ku ekaysanaynaa iyadoo aanan ta'wiil iyo taxriif iyo midna aanan ku samaynin ayaan sidaa inaan uga gudubna baa la doonaya wey cardu lislaami cala alqabaa'ili waalafraadi islaamka oo nebiyullaahi maxamed oo u bandhigo qabaa'ilka qabiilooyinka carabta ka mid a iyo fardi fardi qof qof oo ugu bandhigay islaamnimadii iyo diinka islaamka ayuu musanifka halkaa noogu sheegi weya kaana min dabi rasuuli llahi sal allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii iyo caadadiisii waxaa ka mid ah mundu amarahu llahu markii rabbi ou amray laga soo bilaabo biljahri bidacwati dacwadii oo dacwatu tawxiid inuu la jahro ou caddaysto laga soo bilaabaa annahu nebigu dadigiisu wuxuu ahaa annahu dabigiisu wuxuu ahaa rasuulka kaana yakhruju mid baxa buu ahaa fii mawsim alxaji xajka wakhtigiisa buu bixi jiray bilaha xajka iyo wa ayaami aswaaqi alcarabi carabta maalmaha ay suuqooda sameeyaano suuqa iskugu yimaadaan suuqyadooda iskugu yimaadaan ayuu nebigu soo bixi jiray halkee buu aadi jiray ilaa manaasili alqabaa'ili qabaa'ilka guryahooduu aadi jiray manaasisha meelaha ay degaan oo suuqa ay ka degaan ama xajka ay ka degaan ayuu aadi jiray nebiga manaasishooda makaanada ay degaan iyo guryihii ay degayeen ayuu aadi jiray kolkaasuu fa yadcuuhum ugu yeeri jiray ila alislaami islaamka ayuu ugu yeeri jiray wy islaamnimada ayuu ugu yeeri jiray marka nebiga dabeecaddiisu sidaasay ahayd wuxuu caadadiisu ahayd sid maalintii ilaahay uu amray inuu dacwada la jahro annahu kaana yakhruju fii mawsimi alxaji wa ayaami aswaaqi alcarab maalmahaasuu bixi jiray carabta suuqyadeeda iskugu imaan jireenna shiikhu wuu nooga warrami waa nooga warramaya meelahay degan yihiin intuu ugu tago buu islaamka u bandhigi jiray wa ashharu aswaaqi alcarabi carab suuqyadooda midka ugu mashhuursan ugu caansanaa fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga ahaa wa aqrabuhaa ilaa maka makana ugu dhowaanshaha badna suuqyo badan bay lahaayeen kuwa ugu caansan makana u dhowaa alaaatu saddex bay ahayd saddex suuq ayaa makana ugu dhoweyd caanna ahaydee carabta iskugu imaan jireen saddexda suuq waa kuwe cukaadu suuqa cukaada la yidhaahdo wamijanna suuqa majanna la yidhaahdo wadulmajaaz saddexdaas suuq bay lahaayeen suuqa marka cukaada la yidhaahdo wuxuu leeyahay sheikhu wa cukaadu suuqa cukaad la yidhaahdo waa qaryatun bayna nakhlatin waaa'if waadi nakhla yani oo maka hal habeen meel looga socdo u jirtaa iyo iyo taa'if dhexdooda ayuu ahaaday weeyaan suuqa meeshaasi ku dhex yaalla taa'if iyo waadi nakhla ayuu u dhaxeeyaa kaanuu carabtu waxay ahaayeen yuqiimuuna biha suuqa suuq bay meeshaasi ku oogi jireen maalmay iskugu imaan jireen bilo khaasay iskugu imaan jireen suuqaasay samaysan jireen macnaha tijaaradoodaan la keeni jiray markii la keenana ashcaarta iyo dadka gabayaaga ah baa iskugu imaan jiray khudbooyinkaa lagu akhrin jiray gabayadaa lagu tartami jiray awowayaasha iyo aabbayaasha iyo qabaa'ilka ayaa la iskugu faani jiray saasay samayn jireen jaahiligii weeyaan kaanuu yuqiimuuna biha suuqa min awali shahri dilqacda ilaa cishriina minhu bisha dilqacda la yidhaahdo oo midda hadda aynu ku jirna ahi bilowgeeda laga soo bilaabo kow markay tahay ayaa suuqa la bilaabi ilaa labaatanka suuqaasay fadhinaya sidaasay yeeli jireen ilaa labaatanka waxbaa la kala iibsan gabayadii iyo wixii khudabtii iyo wixii baa la akrinay wey uma yantaqiluuna markii ta dilqacda ay gaarto labaatan markay labaatan u dhammaato uma yantaqiluuna way ka guurayeen way ka wareegayeen minha min cukaada bay ka wareegayeen ilaa majina mijana bay u wareegaan suuqaas labaad bay tagaan fa yuqiimuuna ayadana waxay oogayaan asuuqa bay oogayaan suuq kale meeshaas inta halkaa laiskugu taga haddana suuq kale laga samayn ilaa nihaayati shahr ilaa nihaayati shahri dilqicda bisha dilqacda la yidhaahdo dhammaadkeeda laga gaaro yacni tobanka maalmood taarikh labaatan ay ka soo tagaan ilaa soddonka ma ay labaatan iyo sagaal waxay ku dhammaataba bisha ilaa ay ka dhammaato halkaasay fadhinayaan markaasay wax ku kala gadanayaan gabayadoodii wixii lamidkaa ku tirinayaan wey wahiya marka suuqan oo mujana la yidhaahdaah waa mawdicun fii waadi mari dahraan asfala maka yani waadiga magaciisa la yidhaha mari dahraan la yidhaahdo oo maka hoosteeda ihi mawdicaasu ku yaalla booskiisa halka makaankiisu waa meeshaa weeyaan halkaasu ku yaalla kaana waa suuqii labaad wa ama dulmajaaz suuqa saddexaad ee carabtu iskugu imaan jireen waa suuqa jabali carafa buurta carafa carafa jabalka ku yaallo mowqifka carafa oo yowma carafa la istaago ayaa la yidhaha jabalu carafa waa jabal raxma midka la yidhahda ay khalfa jabal raxma jabaluraxma jabalka loo yaqaano ayay yani maaragtay gadaasheeda ayuu suuqaasi ay iskugu tegi jireen wey raxma oo jabalu carafa la yidhaahdo ayay tegi jireen markaasay halkaas bay suuqa haddana ku oogi jireen wa kaanuu yuqiimuuna suuq kalebay ku oogi jireen hunaaka halkaasi ayay joogi jireen suuqay ku samayn jireen wa kaanuu yuqiimuuna kuwo bay ahaayeen hunaaka halkaa asuuqa suuqay ku oogi jireen min wali dilxija bisha dilxijo kowdeeda ila athaamini minhu ilaa maalinta sideedaad laga gaaro oo yowma tarwiya ah maalinta la yidhaahdo yowma tarwiya oo xajka la xarmanayo ilaa laga gaaro halkaasay fadhin jireen toddobadaa cashay fadhin jireen ilaa habeenkaa sideedaad uma yatafaraquuna markaasay u faaruq noqon jireen wixii markaa ka dambeeyo liadaa'i manaasik alxaji xajka yani waajibaadkiisa gudashadeedii cibaadadiisa gudashadiisii ayay u faaruqi jireen lanna xajka sidaad og tihiin way xajin jireen quraysh juhaad jaahiligii way xajin jireen kacbada waa tawaafi jireen xajka sidooda u xajin jireen sidiisiibuuna ilaahay u sugay waxun laga badbedelay mooye waxyaalo badanaa shareecadu ay ka bedeshay oo ay ku soo dareen diini ibraahim ay kusoo ziyaadiyeen ayaa laga badbedelay markaasuu nabigeennu wixii saxda ahaa ka soo reebay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka suuqyadaas bay samayn jireen yacni waxaad moodaa dad xoogaa xadaaro laha inay ahaayeen maxaa yeelay suuqyada suuqun iska jiro waxaa la yidhahda waxaa ka fiican maalinba meel in la sameeyo hal maalin oo kale suuq layskugu tago oo ummadu timaado oo laga kala iibsado oo meeshaanaan ku arki jiray suuq oo talaadada talaada ka talaada laiskugu tegi jiray yani taamka sokadiisa meel ah baan arki jiray talaada ka talaada xoogaa dad ilbaxa inaynaa dareemi soomaaliyana saasoo kalea la sheegay magaalo janaala la yihahda ani waligay ma tegin laakiin janaalo oo kale waxay dhahaan hal maalina laiskugu yimaada oo suuqa yani usbuuciiba hal maalin keliya laga adeegtaabay dhahan xoogaa dad maaragtay oo mutaxadiriin oo reemagaali inay yihiina tusaysaa weya suuqyadan iska jaaimko iska jiro waxaa ka ran saasoo kale waa xoogaa nashaaday leedahay carabtu marka saasoo kale ay samayn jireen inkastoo dee tafaakur iyo qabiil iskugu faanid iyo baloo dhan ay ku akrin jireen haddana waxyaalo badanoo xikmana way ku samayn jireen oo gabayada markay tirinayaan nin walba gabay xikmalahu la imaanay meeshaasu suuq badeeco keensanaya wahaakada saasay ahaan jireen weyaan nebiga marka suuqyadaas ay iskugu yimaadaan ayuu aadi jiray markaasuu yani maarata dacwadiisa ku gudan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa miman ataahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wadacaahum ila alislaami wa carada calayhim nafsahu qabaa'ilkaa soo socda baa ka mid ah weeyaan wa miman dad waxaa ka mid a ataahum oo u yimid rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle oo u yimid dadka oo u tego suuqyada oo ugu tegay waxaa ka mid ah qabaa'ilka u tegay wey wa dacaahum oo ugu yeeray ila alislaami diinta islaamka iyo diinu tawxiid oo ugu yeeray waxaa ka mid a wa carada calayhim ayagana oo u bandhigay nafsahu naftiisa liya'wuuhu inay dumaan oo soo dumaan wayansuruuhu ay u gargaaraan maadaama quraysh ay diiday oo nebigii ay la dagaalamayso inuu magaalooyinkoodii inta u raaco bilaadoodii iyo meeshay deganaayeen ay ku soo dhoweeyaan uma ay u gargaaraan oo naftiisa ugu bandhigi jiray waxaa ka mid ahaa banu caamir ibni sacsaca qabiil wey oo min qabaa'il carab ka mid ah banu caamir qabiilka la yidhaahdo ayuu u bandhigi jiray wa banu muxaarib ibnu khafsa qabiiladaas labaad wa banuu fizaara qabiiladaa saddexaad wa khasaanun qabiilada afraadu khasaan la yidhaahdo wa mura qabiilada muro la yidhaahdo oo qabiilkii shanaad ah wa banuu xaniifa qabiilada banuu xaniifa la yidhaahdo oo qabiilkii lixaad ah. wa banuu sulaymin reer bani sulaym oo kii toddobaad ah wa banu cabsin cabas oo cabsi qabiilada la yidhaahdo oo qabiilada sideedaad ah wa banuu nasrin banuu nasrin oo qabiilka sagaalaada ah wa banulbukaa yani qabiilada banulbukaa la yidhahdo kii tobnaada wa kinda qabiilada kinda la yidhaahdo wa kalb qabiilada kalbi la yidhaahdo wa banulxaari ibnu kacbin qabiilada saddex tobnaad oo banulxaari ibnu kacbi la yidhaahdo wa cadra oo qabiilada afari tobnaada ah. walxadaarima iyo qolada xabramiyiinta ah intaasoo shan iyo tobankaa qabiilo oo mawsimulxajka waqtiyada suuqyada iskugu yimaadaan ama mawsimulxajka yimaado ayuu qabiil qabiil ugu tegi jiray markaasuu qabiilo walbana dacwadana u bandhigi jiray inay ilaaliyaan oo maaragtay ay xifdiyaanna yacni inay ilaaliyaan na ugu tegi jiray weeyaan inay ilaaliyaan oo nebiga u gargaaraan oy soo dumaan ayuu weydiisan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam falam yastajib lahu markuu dacwadii u bandhigay oo nasri iyo gargaar iyo dumid oo weydiistay falam yastajib ma uunan ajiibin lahu nebiga ma uunan ajiibin minhum qabaa'ilkaasi axadun mid ka midaba nebiga ma uusan ajiibin salawaatu llahi wasalaamu caleyh cid ajiibta lama arko kulli waa ay diideen way ka hor yimaadeen wey walaakinahum haba diidaane ikhtalafuu way iskhilaafeen fii asaaliibi ruduudihim qaabka ay nebiga u radiyeen oo ay u diideen usluubkay isku khilaafeen yani qolana usluubkay hagaajisataa qolana usluubkay hadlaysaa oo qaab aan fiicnayn bay nebiga kula dhaqmaan weeyaan fa minhu marka waxaa ka mid a ah, man dad baa ka mid a ah, radda calayhi nabiga radiyey oo diiday raddan jamiilan diiddo wanaagsan oo hadal fiican ku yidhi yaa jiro baa ka mid ah oo aana hadal aflagaade iyo caaya midna aanan ku samaynin laakiin rad wanaagsan radiyey wa minhum waxaa ka mid a man ishtarada linafsihi dad naftooda u shardiyey an takuuna lahu inay qabiilkaasi u ahaato alriyaasatu madaxtinimada bacdahu nabiga gadaashiisa haddaa adiga guulaysato ood madax noqoto hadda yani bishardi inaa annaga markaad adiga madaxtinimadaada ka tagto inaa annaga maaragtay madaxtinimada ay nagu soo wareegto waa dad adduunye doonaw nebigana tawxiid iyo dacwo faafinaya madaxtinimo doon maaha qolo sidaa yiri baa ka mid ah weya wa minhum man qaala waxaa ka mida dad yidhi usratuka wa cashiiratuka aclamu bika xayu lam yatabicuuka usratuka qoyskaaga wa cashiiratuka qaraabadaada yaa aclamu ogaansho badan bika adiga ku ogaansho badan ayaga naga kaa yaqaano wey xayu lam yatabicuuka mar haddaysan ayagu ku raacin ayagaa naga kaa ogaan badana nadaaf wey haddii aad wanaag waddo cidaadaa ku raaci lahayd weeyaan mar haddee ciddaadaba ku diidda ama yar maxaa ku raaci mayna saasay leeyihin wa minhum waxaa ka mid ahaa qabaa'ilkaasi man dad baa ka mid ahaa radda calayhi nabiga radiyey raddan qabiixan yacni rad aad u foolxun kuwa radiye baa ka mid ah oo aan hadal wanaagsan kula hadlin ayagoo diiday bay haddana hadal xun ku yidhaahdeen wa kaana banu xaniifa banu xaniifa qabiilka la yidhaahdaa oo ahaa rahtu musaylamat alkadaab ninkaa musallamatulkadaab la yidhaahdo oo nebinimada sheegtay ciddiisii iyo qabiilkiisii ahaa ayaa waxay ahaayeen aqbaxuhum raddaa carab radkooda radintooda kuwa ugu xumaanshaha badnaa ugu foosha xumaa ayagoo ahaa ayagaa ugu radfool xumaa ayagaa nebiga hadal aan wanaagsanayn oo qabiix ah ku yidhi oo ugu jawaabay ayagoo diiday bay haddana hadal xun yidhaahdeen waa nimankaa oo musallama ka dhashay ninkaa nebinimada sheegtay oo kadaabka ahaa weeyaan marka qabaa'ilkaasoo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u bandhigay shan iyo toban qabiilo mid wax oo rajo khayrna oo ka helayna ma jira weeyaan tan ugu dhowaa waa midka un hadal wanaagsan inta ku yiri mujaamala iskaga tegay wey almu'minuuna min hayri ahli maka mu'miniintii oo aan reer maka ahayn maxaa yeelay nebiga dadkii un reer makaa inta badan rumaynaya waxaan la dagaalamayeen reer maka ayay ahaayeen marka hadda dad aanan reer maka ahayn oo nebigii calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu shiikhu noo tirini ilaa shan nin ayuu marka hore nooga noo tirini kabacdina reer madiine ayuu noogu xijinaya oon arki doona biidn illaahi tacaala waqadara allaahu alla wuxuu qadaray oo xukumay an yumina inay rumeeyaan rijaalun rag inay rumeeyaan oo min hayri ahli maka reer maka aan ahayn fi zamani waktigii inay rumeeyaan alladii zamankii kaanat dacwatu dacwatu tawxiid ay ahayd tamuru fiihi mid marta ay ahayd biascabi maraaxilihaa marxaladaheeda midka ugu dhibka badan ugu adeyga badan fii maka maka dhexdeeda ay ku marayso wakhtiyada ugu dhibka badnaa dacwada maraaxisheedii dadka rumeeyey oo reer maka aanan ahayn ayuu ilaahay qadaray inay dad ka midihi rumeeyaan dad aan reema ka ahayn inay rumeeyaan buu rabbi subxaana wa tacaala qadaray weyan markii dadkaa marka aan reerma ka ahayn ay diintii qaateen dadkaa soo islaamay fa kaanuu waxay noqdeen oy ahaadeen ka jadwati amalin rajo shucladeed oo kale dhimbil loo shiday oo kale ayay la mid noqdeen dhimbishaasoo adaa'at iftay fii dalaamin ya'si quusasho mugdigeed iftiin ka soo dhex baxay oo kale baad bay may xaalkooda u ahaa kaasoo kaleo la mid ahaa weya iyadoo cid kaloo carabtiiyo rumaysay aysan jirin yaa reer maka dadaan ahayn markay rumeeyeen baa dadkii muslimiinta ahaa quustii ay taagnaayeen bay iftiinkaa heleen dadkaasaa marka rumeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam aa loo jeeda fa kaanuu marka waxay noqdeen dadkii oo soo islaamo reer maka aan ahayn ka jadwati amali rajo yacni dhimbisheed oo kale la shiday ayay la mid ahayd wey adaaat ay la iftay yani adaaat iftay fii dalaami lya'si quusashada mugdigeedii dhexdeedii ka iftay ayay la mid tahay wey fa minhum waxaa ka mida marka dadkaas dadkaas oo aan reer yani reer maka ka mid ahayne soo islaamay waxaa ka mid a suwayd ibnu saamitin ninka suwayd ibnu saamit la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa kaana shaaciran labiiba kaana suwayd wuxuu ahaa shaaciran nin gabyaa ah labiiban aad u caqli badan oo min sukaani yafriba reer madiina dadkeedii ka mid ah madiina dadkii deganaa ka mid ah yusamaa waxaa lagu magacaabi jiray suwayd bilkaamil kii dhammaystirnaa baa la dhihi jiray kaamil nin dhammaystiran baa lagu magacaabi jiray maxaa loogu magacaabaya kaamil lisharafihi wa shicrihi sharaftiisa wanaagga oo dadkiisa ku dhex leeyahay iyo gabaygiisa nin shaacirahoo shicirka si fiican u yaqaan ou yahay daraaddeed bay kaamil ugu bixiyeen weyaan ninkaasi weyd la yidhaahdaa ataa makkata makau yimid xaajan isagoo mid xaajiya aw muctamiran ama isagoo cumraysanayo labadaa mid unbuu u yimid ama cumru u yimid ama maaragta xaj buu u yimid miday tahay lama kala garanayo weeyaan laakiin labadaa unbay mid ahay fadacaahu rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeenna u yeeray suwayd ila alislaami diinta islaamka ugu yeeray tawxiidka u bandhigay fa carada huwa ninkaas suwayda wuxuu soo bandhigay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka allah ayuu wuxuu usoo bandhigay xikmata luqmaan luqmaan alxakiim xikmadiisa usoo bandhigay yacnii asagaa gabay ahaan ayuu ugu soo bandhigo nebigu maaragtay u sheegayaa si gabay ahaana ayuu luqmaan xikmadiisa uga sheekeeyey facarada wuxuu bandhigay calayhi calaa suwayd rasuulullahi sal allahu alay ali wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu soo bandhigay alqur'aan qur'aankiibuu usoo bandhigay asagana qur ku dul akhriyey oo macnaha waxa weeye qisadii luqmaan oo rabbi uga warramay ayuu asagana iyadoo qur'aan ah oo ku dul akhriyey asagana luqmaanuu gabay ahaan uga sheekeeyey nebigan qur'aan ahaana ugu dul akhriyey weeyaan facarada wuxuu bandhigay calayhi ay calaa suwaydin rasuulullahi rasuulka allah wuxuu bandhigay sala allahu calayh wasalam alqur'aana qur'aankiiba uu bandhigay qisadii qur'aanka ku dul akhriyey fa aslama suwayd markiiba wuu soo islaamay wa qaala markaasu wuxuu yidhi ina hada qowlun xasanun hadalkan waa hadal wanaagsan weeyaan hadal wanaagsan wey sidaasuu marka u islaamay wuuna qiray qur'aankan inuu hadal wanaagsan yahay buu sheegay wey qutila waa la dilay ninkaasi fii waqcatin dagaal dhexdii baa lagu dilay oo dhex dhacay bayna alawsi waalkhasraj labadaa qabiilo oo madiino dego oo aws iyo khasraj la kala yidhaahdo dhexdooda dagaal dhacay ayaa lagu dilay qabla yowmi bucaat yacni meesha bucaat la yidhaahda dagaalkii ka dhacay ka hor ayaa la dilay wey bucaat waxaa la yidhaahdaa waa meel u dhow madiine agtee madiine agteeda ah oo awsi khasraj muddo badan ay ku dagaalamayeen wy muddo badan ay ku dagaalamayeen xarb bucaasa la yidhahda gabayo badan iskugu tiriyeen ayuu ahaa weeyaan marka ninkaasi yani waxaa la dilay yowma bucaad ka hor dagaalkii bucaad intuusan dhicin meesha bucaadka la yidhaha intaan lagu diririn ka hor ayuu dhintay marka isagoo muslimabuu dhintay weeyaan kan labaad waxa weeye waa iyaas ibni mucaadi iyaas ibni mucaad kaana ninkaasna wuxuu ahaa hulaaman xadaan wiil dhallinyaraa buu ahaa oo min sukaani yafriba reer madiine ka mid ahaa reer madiine dadkii deganaa ka mid ahaa qadima makkata maka ayuu yimid fii awaa'ili sanati axada cashara min annubuwa yacni sanadkii kow iyo tobnaad oo nebinimada yacni markii laga soo bilaabo wakhtigii nebiga loo waxyooday ihi sanadkeedii kow iyo tobnaad buu yimid fii wafdin asagoo wafdi la socdo oo min alawsi qabiilka aws la yidhahda ka mid ah aws aws iyo khasraj waa labada ansaar nabigeenu marka dambe u bixiyey nabigii iyo u gargaaray diinka ilaahay u gargaaray weeyaan marka aws asagoo la socdo leanna aws iyo khasraj baa dagaal ka dhaxeeyey markaasay quraysh u aadeen maka aws inay gargaar kaga helaan oo ay hub iyo dhaqaale iyo maaragtay ciidanba ay ka helaan si ay khasraj ula dagaalamaan yani saasay ugu yimaadeen wafdigaasoo marka iyaas ibnu mucaawiya la socday weeyaan fii wafdin wafdi buu la socday min alaws qabiilka awsliga ka tirsan kaanuu waxay ahaayeen qabiilkaasi yaltamisuuna kuwa dalbo oo raadiyo alxilfa yani isbahaysi bay raadinayeen min qurayshin quraysh bay isbahaysi ka raadinayeen cala alkhasraji khasraj bayna uga raadinayeen inay uga hiiliyaanoo ay u gargaaraan bay raadinayeen weyaan fajaa'ahum rasuulu llahi sal alla alay wasalam nebiga markuu maqlo wafdigaas oo maaragtay aws ka socdaa yimid oo reer madiinay ayuu nebiga u tegey fajaa'ahum waxaa u yimid rasuulullahi baa u yimid wafdigii aws ka socday sala allahu calayh waali wasalam wa dacaahum ila alislaami islaamkiina waa uu u bandhigay wa tala calayhim alqur'aana qur'aankiina waa ku dul akhriyey faqaala iyaasu iyaas ibnu mucaadin baa wuxuu yidhi haada wallahi khayru mima ji'tum lahu haada warkaan oo idinku dul akhriya islaamnimada oo soo bandhigay wallaahi allaan ku dhaartaye khayrun mid wanaag badan weeye mimaa ji'tum lahu wixii dartii aad u timaadeen kanaa idinkaga khayr badan wey kaalay qaata way iska daaya waxaan aad wadaan dagaalka iyo aad raadinaysaan iyo gargaarka aad dooranaysaan ka iska daysaan islaamnimadii qaata markuu hadalkaa afkiisa ka soo baxay fa ramaa abulxaysar ninka abulxaysar la yiraahdo ayaa ganay oo ahaa axadu acdaa'i lwafdi wafdiga xubnihii ka tirsanaa mid ka midihii ahaabaa wuxuu ku ganay oo ku tuuray turaab albadxaa'i yacni maka bannaankeedii ciiddeedii ayuu ku firdhiyey fii wajhi iyaas iyaaskii hadalkaa yidhi haada wallaahi khayru mima ji'tum lahu ayuu wejiga uga dhuftay caradaasoo wejiga uga shubay weeyaan wa qaala markaasuu wuxuu yidhi abulxaysar ayaa wuxuu yidhi dacna canka nadaa buu yidhi faraha naga qaad nadaa weeyaan faraha naga qaad maxaa yeelay laqad ji'naa waanu nimid ligayri haada islaamnimada aa sheegaysa waxaan ahayn baan u nimi leh nadaa warkeenna faraha ka qaad fa sakata marka iyaas wuu aamusay shibuu iska yidhi walam yalbat bacda rujuucihim ilaa yathriba an halag iyaas markii ay laabteenba madiine ay tageenba horay buu ka dhintay markiiba ilahay oobsaday walam yalbat ma uunan nagaanin bacda rujuucihim wafdigii noqoshadoodii ilaa yatriba ay madiino u laabteen an halaka an maata inuu dhintay kama uusan nagaanin bimacnaa markiiba waa dhintay wey mar alla markuu madiino tegayba waa dhintay wey wa kaana wuxuu ahaa markuu dhimanayay yuhallilu mid tahliilsado oo laa ilaaha ila allah yidhaahda buu ahaa tahliisha waa taa wey laa ilaha ila allah buu ohan jiray wa yukabbiru mid kibaarta buu ahaa allahu akbar yidhaahda buu ahaa wayaxmadu mid ilaahay ammaanoba u ahaa alxamdu lilah yidhaahdaba u ahaa wayusabbixu mid tasbiixsadoo subxaana allah yidhaahdaba u ahaa cinda mowtii markuu dhimanayay marka walaa yashuku ma uunan shakinin ma ayan shakinin qawmuhu ay qawmu iyaasin iyaas dadkiisii ma aynan ka shakinaynin annahu maata musliman inuu dhintay isagoo muslim ah ma aynan ka shakinin wey kaana wuu islaamay wey kan saddexaad abu darin alhifaariyu abu dar balaa ilayhi waxaa soo gaaray isagoo madiine joogo yani waxaa soo gaaray balaa ilayhi abu dharin waxaa soo gaaray khabaru mabcathi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiga soo la soo saaray warkeedii ayaa soo gaaray bisababi islaami suwaydin suwayd ibnu saamitin suwayd ibnu saamit yani islaamidiisa ou islaamay sababteedowna ku ogaaday iyo wa iyaas ibni mucaadin labadii nino hadda aan soo sheegnay islaamidoodii ay islaameen sababteedaba wuxuu ku ogaaday in nebigaas la soo diray calayhi salaatu wasalaam oo maka laga soo diray fa arsala markaasuu abu dar wuxuu diray akhaahu walaalkiiba wuxuu u diray ilaa makkata makou u diray liyatiya bilkhabari war orodoo maka tago nebigaa soo baxay warkiisa noo keen ayuu walaalkii u diray wey fadahaba walaalkii waa tegey warajaca wuuna soo noqday maka markuu tegey ayuu soo noqday walam yashbihi min alkhabari warkii ma uunan ka bogsiininoo kama caafimaadin war fiican uma keenin nin dhanoo rasuulahoo la diray oo warbixin laga sugaye buu ahaa marka warkii ma uunan ka caafimaadininoo waruu ku caafimaado uma keenin wey waxaana arintaas tusayo xadiidkii bukhaari imaam albukhaari fii saxiixi oo ku warina xadiid ibnu cabbaas markuu ka hadlaayo abu dhar alkhifaari arrintiisa ba abu darin wuxuu yidhi qultu liakhii walaalkay baan waxaan ku idhi intaliq ilaa hada arajuli wakallimhu waatinii bikhabari ninkaa maka laga sheegaya aad oo nebi maxamed ah u tag lana soo hadal marka warkiisa oo dhab ahna ii keen hadalkaasuu walaalkii ku yidhi markuu dirayay marka faintalaqa wuu tegey uma laqiyahu nebigiibuu la kulmay uma rajaca ninkii walaalka ah waa iska soo noqday waa riwaayada imaam albukhaari weeyaan markuu soo noqdo madiine yimid ayaa abu darin walaalkii oo weydiiye wuxuu yidhi faqultu maa cindak maxaa agtaada ah ood war haysaa buu weydiiyey markaasuu yidhi walaalkii baa hadlayo qaala wuxuu yidhi wuxuu yidhi wallaahi laqad ra'aytu rajulan ya'muru bilkhayri wayanha can shari waxaan u tegay buu yihi nin khayrka dadka farayo shartana dadka ka reebayo kaa un baan arkay buu leeyay wax kale war kale ma uuna usoo sheegin markaasuu wuxuu yidhi abu dar bahadloof wuxuu yidhi faqultu lahu walaalkay baan waxaan ku idhi lam tashfinii min alkhabari warkii aan kuu diray igama aadan bogsiinin igama aadan caafimaadin sidaa darteedu marka daabadiisii rarto u aaday nebiga calayhi salaatu wasalaam fakharaja abu dhar wuu baxay binafsihi isaga ayaa baxay xataa nasla bimaka ilaa maka uu dego maka uu tagay fi masjid اxaraami yani masjid اxaraam ilaa uu dego ayuu tegay weeyaan wa baqiya fiihi masjid xaraamkiibuu ku baaqi noqday naxw shahrin bil qadarkeed oo kale ayuu masjid xaraam joogay yashrabu maa zamzama isagoo aan cuno kala haysanin biyaha zamzamka keliya uu cabaya bishaas ku dhawaad oo meesha joogay wey wa huwa zamzamkuna uu yahay acaamuhu wa sharaabuhu cunitaankiisa iyo cabitaankiisuba waaba zamzamkaas waaba quud u ah wax kale u haysta lama arko marka wax kale wuxuu u socdana inuu nabiga soo ogaada buu doonayey salawaatu llahi wasalaamu calayh walam yas'al ma uunan su'aalin dadkii walam yas'al abu dar ma uunan su'aalin can nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga arrinkiisa axadan qofna ma uuna weydiinin khawfan calaa nafsihi baqid ou naftiisa u baqayay lianna raamaka ka mid ma aha haddii ou marka inta xaramka yimaado moxamed hallay tusan yidhaahdo mushrikiinta inay dhib gaarsiiyaan ayaa dhici karta marka khawfan calaa nafsihi naftiisa oo u baqaya darteed ayuusan cidna u weydiinin weeyaan cid oo u weydiiyey lama arko nebiga ma uusan su'aalin uma istatbacahu waxaa isoo raac yiri weeye oo raaciddiisa dalbaday caliyun radia allaahu canhu cali bn abi aalib bay is arkeen cali bay wada hadleen cali baa wuxuu yidhi si dadku aysan kuu ogaanin anaa dhaqaaqaya isoo dabagal wey uma istatbacahu waxaa ka raaci dalbay oo isoo raac yiri isoo daba soco caliyun baa aad ah, ka dalbay radia allahu canhu xataa dakhala bihi ilaa uu abu dar kala galo cala nabiyi sala allahu alay wasalam nabiga oo ugu geeyey meesha uu joogay fa alaba minhu abu dar marka fa alaba abu abu dar baa wuxuu talbay minhu min anabiyi sala allahu alay wasalam nabiga markuu u tegayba wuxuu ka talbay an yacruda calayhi lislaama islaamnimada inuu usoo bandhigo ayuu ka codsaday facaradahu calayhi nabigana islaamnimadiibuu usoo bandhigay oo diinkii tawxiidku wuxuu u yimid ayuu u sheegay ilahay la soo diray buu u sheegay kolkaasuu faaslama makaanahu ay fii makaanihi booskiisuu markiiba ku islaamay isla markii uu tawxiidka iyo dacwadiiba u bandhigay isla markiiba meeshii uu jooga isagoon ka tegin ayuu islaamay weeyaan abu dar markuu islaamay uma jaaa wuu yimid ila masjid alxaraami masjid alxaraam uu ku soo noqday wa qaala markaasuu la jahray kelimatu tawxiidkii wa qaala uu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye wa ashhadu waxaan kaloo qiri ana muxamadan low muxamadna cabduhu addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu adeegii uu soo dirsaday inuu yahay qurayshuu maqashiiye weeyaan markuu arrintaa maqashiyey fanqada calayhi waxaa garaacay waay oo dilay qurayshun baa garaaceen wa darabuuhu aad bay u garaaceen liyamuuta inuu dhinto darteed si aaday u dileen inay yani si uu u dhinto ayay garaaceen weeyaan faanqadahu alcabbaasu waxaa ka badbaadiyey faanqadahu waxaa koriyey oo badbaadiyey abuu dar qoraysh ka badbaadiyey alcabaasu cabaas ibn cabdilmualib oo nebiga adeerkiya ka qabtay oo ka celiyey iyagoo dili lahaaba yani nafta ka goyn lahaa falamaa asbaxa markii oo waabariistay alhadda aroortii maantoo kalaa la garaacay berrioo kale markuu waagii u baryey qaala mila maa qaala bilams sidiioo kale qaala wuxuu yidhi abu dar mila maa qaala wixii ou yidhi oo kale bilamsi shalay ou yidhi ayuu kale ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh ayuu haddana la jahra wey wadarabuuhu way garaaceen mila maa darabuuhu bilams siday shalay u garaaceen oo kale ayay haddana u garaaceen wey waanqadahu cabaasu cabaas ibni cabdilmualib ayaa ka badbaadiyey kamaa anqadahu bilams sidii shalay isagaba uga badbaadiyey uga koriyey quraysh uga qabtay ayuu uga dhiciyey haddana weeyaan warajaca abu darin wuu laabtay ilaa masaakini qowmihi beledkiisiibuu aaday qoomkiisa meeshay deganaayeenoo bani khifaar reer bani khifaar meeshay deganaayeen ayuu aaday oo ku laabtay weeyaan falamaa haajara anabiyu sala allahu calay wasalam nebiga markuu soo hijrooday ila almadiinati madiine markuu u soo hijroodo ou ogaaday inuu nebiga madiino yimid buu haajara ilayha madiine oo markaasna usoo haajiray oo ka soo haajiray min masaakini qowmihi dadkiisa meeshay deganaayeen buu ka soo hijrooday weeyaan tufayl ibni camrin dowsiyi yani kan afraad waxa weeye waa tufayl ibni camri ninka la yidhaahdo oo qabiilatu daws la yidhaahdo ayuu ka mid yahay qabiiladiisa loo nisbeeye weeyaan kaana tufayl wuxuu ahaa shaaciran nin gabyaaa buu ahaa labiiban oo caqli badan buu ahaa ra'iisa qabiilatihi dadkiisa isagaa ra'iis u ahaa daws qabiilka daws la yidhaahdana ra-iiskoodiibuu ahaayo madaxba u ahaa weeye fii naaxiyati lyaman dhanka yaman ayayna daws degaan halkaasay jireen qadima wuxuu soo galay makata maka ayuu yimid wuxuuna yimid sanata axada cashara min annubuwa sanadii koo iyo tobnaad yacnii laga soo bilaabo waqtigii nabiga lasoo diray ayuu yimid weeyaan fastaqbalahu ahlu maka ahlu makaa ka hortegey waxay rabaan nabiga inay uga digaan waxaa ka hortegey intuusan nabiga iyana is arkin ayaa ree maka ka hor yimaadeen mushrikiintii quraysh baa ka hortagtay waxadaruuhu min annabiyi sala allahu calayh wasalam waxadaruuhu way u digeen oo tufayl ibni camrin ayay u digeen min anabiy sal allahu alay wasalam nabigay uga digeen yani waxaa la yidhi ninkaasaa maka jooge iska ilaaliyuusan diinkaada kaa fitnaynin xataa xashaa udunahu lkursufa ilaa markii digniintii inta loo digay ay isaga saamaysay xataa xashaa ilaa uu ku cubo oo ku cufo ou geliyo udunahu dhegtiisa yani maarata ou geliyo alkursufa suuf ou gashto si uusanba nabiga u maqlin calayhi salaatu wasalaam dhagihiibu suuf gashtay maadaama nabiga looga digay si uuna u fitnaynin yani codka nabigaba inuusan maqal daraaddeed buu dhagihiisa u cufaystay weyaan xiina jaaa ila lmasjidi yani xataa xasha udunahu ilaa dhagihiisii ou cufeeyey ou geliyey alkursufa suuf ou geliyey xiina jaaa markuu yimid ila lmasjid alxaraami masjid alxaraam markuu yimid ayuu dhagihiisa cufaystay weeyaan muxuuna u cufaysanayaa dhagihii oo u xirtay suufka u geliyay kay laa yasmaca inuusan maqlin darteed minhu ay min anabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga inuusan ka maqal shay-an waxba uusan ka maqal codkiisaba inuusan soo gaarin darteed buu dhegihiina oo u cufaystay weeyaan wa kaana sala allahu calayh waali wasalam markaas tufayl ibni camrin oo xaram masjidka soo galo dhagaha oo suufka ku gurtay nebigu wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan yusallii cinda alkacba kacbada agteedana ku tukanaya buu ahaa fawaqaca marka waxaa dhacay fii udunihi dhegtiisaa waxaa ku dhacday ninka la yidhaha tufayl minhu ay min qiraa'ati nabiyi sala allahu calay wasalam nabiga qiraa'adau akrinaya salaaduu tukanayay ba shay-un wax unbaa dhegtiisa soo gaaray dhegtiisaa wax hadal ah ayaa soo gaaray qiraa'adii nabiga markuu maqlay maadaama ninka biyaaya uu ahaa fastaxsanahu hadalkii baa la wanaagsanaaday wuu la fiicnaaday hadalkii yarka intii yartaa u markaasuu isagoo isla hadlay faqaala fii nafsihi markaasuu isagoo isla hadlaya naftiisa wuxuu ku yidhi innii aniga ladiibun nin caaqila baan ahay oo doqon maahi shaacirun nin gabyaa baan ahay maa yakfaa aniga igama qarsoona maa yakfaa calaya aniga igama qarsoona alxasana maa yakfaa calaya igama qarsoona alxasanu min alqabiixi kan wanaagsan kan xun igama darsami kara weeyaan hadalka xun iyo kiisasan waan kala aqaana waan kala garan igama qarsoona alxasanu kii wanaagsana min alqabiixi yani iiga qarsoomi maayo midka xun iiga qarsoomi maaye hadalka xun iyo hadalka sanba waan kala garani buui famaa yamnacunii maxaa ii diidayo an asmaca inaan dhagaysto min hada arajul ninkan inaan dhagaysto maa yaquulu wuxuu oranayo maxaa iga hortaagan anoo hadalka kiisa xun iyo kan wanaagsan kala garanayo shaacir oo haddana caaqila inaan ninkan dhagaysto waxa iga hortaagani waa maxay buu yidhi isagaa isweydiinayo fain kaana waxa uu ku hadlayo haddii uu yahay moxamed xasanan wax wanaagsan haddii uu yahay qabiltuhu waan aqbalaya wain kaana qabiixan wax hadduu yahay wuxuu ku hadlayana taragtuhu waa farahan ka qaadi buu yidhi maxaa marka yani doqonnimada maxaa igu xambaaraya dhagaha aan u cufaysanayaa buu leeyay falama insarafa annabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiga markuu tegey ilaa beytii gurigiisa ou aadayoo kacbadii xaramki baytullahi alxaraam uu ka tegey masjidulxaraam uu ka tegey tabiicahu wuu raacay tufayl baa nabiga raacay weeyaan xataa dakhala baytahu ilaa gurigiisa ou galo yani nabiga ugu galo nabigu dabagalay ilaa nabiga gurigiisa ugu tago wadakara qisatahu markaasuu qisadiisa u sheegay quraysh inay ka hor timid oy uga digeen dhagaha ou cufaystay markaa kabacdina saa u iskula hadlay qisadiisuu uga warramay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa talaba minhu sala allahu calayh wasalam nabiga ayuu wuxuu ka doonay uu ka dalbay an yacrida calayhi amrahu yani islaamnimada oo wado arrinkiisa ihi inuu usoo bandhiga buu ka dalbay facarada calayhi lislaama markaasuu nebigana diinta islaamka usoo bandhigay wa tala calayhi lqur'aana qur'aanna waa uu ku dul akhriyey fa aslama markaasuu tufayl ibni camrin ou islaamay diinkiina qaatay weeye wa shahida markaasuu wuxuu qiray shahaadat alxaqi ay shahaadat tawxiidi tawxiidka shahaadadiisii laa ilaha ila allah ayuu qiray muxamedun rasuulu llah wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi markuu islaamay buu nabiga u arrin weydiisanaya tufayl baa wuxuu yidhi inii mutaacun fii qawmii aniga waxaan ahay inii aniga mutaacun nin la ateeca baan ahay fii qawmii dadkayga waa lay ateecaayo dadkayga warkaygay maqlaan qabiilkayga anay warkayga maqlaan leanna waa ra-iisu qabiilati qabiilati dows ayuu ra-iisu yahay wey waraajicun ilayhim mid noqon baan ahay waa laabanayaa oo waxaan u noqoni qabiilkaygiiaan u noqonaya wadaaciihim qabiilkaygi waxaan ugu yeeri ila alislaami islaamnimadan ugu wacayaan ugu yeerayaa ee fadcu ilaahay ii bari an yajcala lii inuu ii yeelo aayatan mucjizo iyo calaamad oo ay ugu ajiibaan inuu ilaahay isiiyo ii bari buy fadacaa lahu nabiga ilaahay buu u baryey subxaana wa tacaala ilaahayo wax calaamad ay dadka ku raacaan rabbiyo sii buuyi falamaa qaruba min qowmihi markuu laabtay falamaa qaruba markuu u dhowaaday min qowmihi dadkiisii oo magaaladii deganaayeen uu u dhow yahay ba istanaara wajhuhu istanaara waxaa ifay oo nuur uu ka baxay wajhuhu wejigiisaa ifay calaamadiibaa ilaahay wuxuu ka dhigay mucjizadii inuu wejigiisa nuur ka baxo kal misbaaxi sidii faynuusti nalka oo kale inuu wejigiisa u ifo ayuu noqday markaas waxoogaa wejigii ayuu ilaahay weydiistay inuu ilaahay wejigii ka wareejiyo wejigiisa iftiinka inta laga wareejiyo meel kale la yeelabuu weydiistay tufayl fadaca allaha tufayl baa ilaahay baryey an yajcalahu inuu yeelo nuurkii fii hayri wajhihi wejigiisa meelaan ahayn inuu yeelo markaasaa fataxawala nuuru nuurkii iftiinkii wejiga ku jiray baa wuxuu haddaba u wareegay ilaa sawtihi jeedalkii oo watay oo faraska uu ku watay iyo karbaashkii ayuu u wareejiyo jeedalkiisaa ifaya oo nuuraya weeyaan calaamadaasu marka qowmkiisa ula tegay falamaa dakhala calaa qowmihi markuu dadkiisii u tegey oo magaaladooda ugu galay dacaahum ila lislaami ballantii waa uu fuliyey dacaahum dadkiiba wuxuu ugu yeeray ilalislaami diinka islaamkao ugu yeeray fa aslama abuuhu markii ugu horraysay aabihii baa islaamay wa zawjatuhu xaaskiisaa islaamtay labadaasaa u islaameen wa abta'a alqowmu dadkiisana dibbay mare waa dib dhaceen oo horay kama ayan islaamine way ka ta'ahureen way ka dib dhaceen islaamnimadii wey tufaylse lamaa haajara markuu soo hijrooday ila lmadiinati madiine markuu soo aaday bacda alxudaybiya sulxu xudaybiya sanadkii yani muxuu ahaa lixaad miyo ama sanadkii shanaad markii ay nebigu uu hijrooday kadib ayaa sulxuxudaybiya markii la joogay ayuu soo hijrooday kaana macahu markuu soo hijroonayay waxaa la jiray oo qoomkiisii ou dacwada ugu yeeray sabcuuna aw amaaniina baytan min qowmihi waxaa la soo hijrooday oo soo raacay oo madiine u soo hijrooday toddobaatan ama siddeetan qoys oo maaragtay dadkiisii dows ka mid ah oo soo islaamay baa la soo hijrooday oo soo raacay wey ducadii nabigaa ilaahay u ajiibay subxaana wa tacaala kan shanaad waxaa weeye yani ninka la yidhaahdo damaad alsdi wuxuu ka mid yahay min asdi shanuua qabiilada asdi shanuua la yidhaahdo oo min alyaman reer yaman ka mid ah ayuu ka mid ahaa ninkaasi yani damaad la yidhaahdo weeyaan kaana yarqii mid wuxuu ahaan jiray dadka jinniga ka daweeyey wax ku tufo min aljunuuni waalida iyo waljinni jinniga iyo washayaaiini shayaadiinta waxaasuu dadka ka daweyn jiray jinniga iyo shayaadiinta buu dadka ka daweyn jiray weeyaan fa jaaa makkata maka buu yimid ninkaas oo damaad la yidhaahdo fa samica markaasuu wuxuu maka ka maqlay maka markuu yimid wuxuu maqlay sufahaa ahaa dadkii doqomada ahaa ee reer maka yaquuluuna ayagoo odhanayo ina muxamedan majnuunun low maxamed waa waalan yahay iyagoo dadkii doqomada ku hadlayeen ayuu maqlay asna waxa weeye wuxuu aaminsanaa dadka jinniga qabaan daweeyaabuu fikradaasoo wataa markuu kuwaa ka maqlay fa jaaa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam liyarqiyahu inuu daweeyo oo jinniga ka daweeyo dartii ayuu nabigu ugu yimid maxaa yeele dadkaas warka ka maqlay markuu u yimid oo yii war hadaad inaa waalantaha la ii sheegay inaan ku daweeyaan kuugu imid baa nabigu la hadlay alayhi salaatu wasalaam faqaala nabiyu sal allahu alay wasalam nabigaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu waman yahdihi illaahu falaa mudila lahu waman yudlilhu falaa haadiya lahu waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh intaasuu nabigu akhriyey ina alxamda lilaah ammaanoo dhan allah iska leh naxmaduhu rabbi baan ku mahadinaynaa wanastaciinuhu rabbi baan kaalmo weydiisanaynaa waman yaxdihi illaahu qofkuu rabbi hanuuniyo falaa mudila lahu axad dhumin karaa baadiyeyn karaahi ma jiro waman yudlilhu axadkuu rabbi baadiyeeyana falaa haadiya lahu qof hanuunin karaahi ma leh cid damboo hanuunin kartaa ma jiro wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allahu macbuud xaq lagu caabuday inuusan jirin allah mooye laa shariika lahu wax wadaagsiyo rabbi leeyahay cibaadadiisa lala wadaagana ma jirto weeyaan wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan muxamedna cabduhu inuu yahay warasuuluhu nabigaa akrinaya calayhi salaatu wasalaam hadalkaas nabigaa ohanaya amaa bacdu markuu hadalkaa yidhi yaa oo amaa bacdu uu yidhi nabiga baa fastacaada dammaadun hadihi alkalimaati alaaa maraatin yani wuxuu fastacaada damaad baa wuxuu fastacaada damaadun dhammaad baa wuxuu ka dalbay yani inuu ugu soo celiyo kusoo celin ayuu ka dalbay kusoo celin inuu ugu soo celiyo haadihi lkalimaati kalimaadkan oo hadda yidhi alaaa maraatin saddex jeer inuu ugu soo celiyabu ka dalboo yidhi mar walba markuu akriyabule iigu soo celi markuu akriyaba iigu soo celi saasoo odhanay uma qaala markaasu wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay hadda waa damaad ninka hadlay waxaan maqlay qawla alkahanati kuwa yani haybka ka warama oo kaahiniinta ah oo waxaasaa dhici doona yidhaahdo xidigaha iyo maarata ka hadla iyo faalka dhigo iyo kuwa wasaxarati iyo kuwa sixirka sameeyo hadaladoodii waan dhagaystay buu yidhi waan maqlay washucaraai kuwa gabyana ayaguna warkoodi waa dhagaystay famaa samictu ma aanan maqan mila kalimaatika kalimaadkaadaan oo kaleo ulaa'i kuwane cid kaloo aan weligay ka maqla ma jirta buu leeyay laqad balaqna way gaareen qaamuus albaxri badda yani cumqigeeda hoose meesha ugu hooseysa ayay gaareen marka qaamuus albaxri waxaa la yidhaahdaa waa abcada mawdicin fi lbaxri gawran baa la dhahaa meesha badda moolka ahoo ugu hooseeya qacriga hoose dhulka gunta hoose ayaa la yidhaahdaa wey marka qaamuus albaxri badda gunteedii ayay kelimaadkaadii gaareen buu le waa isaameeyeen haati gacantaada keed maxamedow ubaayitka aan kula beectame cala alislaami islaamnimadan beeca iyo ballan kugula geliya iyo cahdiya gacantaada keen buy fabaayacahu markaasuu la beectamay oo nabigana islaamnimadii kula heshiiyey o u islaamay weyaan hada wabilahi towfiiq sal llah waslam ala nabina